kaafiriinta tuugta duurka ayay joogta gaalada ma moogta inan ahayn kaafiriinta tuugta duurka ayay joogta gaalada ma moogta inan ahayn tilaabtay qaadan anaga waa la qaadaynaa anaga kama baqno gaal raa tilaabtay qaadaan anaga waa la qaadaynaa anaga kama baqno gaal raaciyo gaal taafirin ogaada inanahay geesi gaalo kama baqne cashir baa u dhignaa taafirin ogaada inanahay geesi gaalo kama baqne casharba oo dheegna taafayil ogaada inan ahay geesi gaalo kama baaqne casharba oo dheegna kaafiriinta toogta duurka ayay joogta gaalada ma moogta inan geesi